هو المجلس الرابع والستون بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر جماد الآخرة عام 1443 لجنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب دعوات مجلس كان مجلس كلا بقول يا أفر لحدنات ee majaalista marka sharca ka kitaab sunna nasaa'i habeenkana waa habeen talaado kula beegan shan iyo toban jamaad al-aakhira kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jira nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam kitaabu ziina ayaan kusoo jirnay baabka shan iyo soddonaad baabu maa yukrahu linnisaa'i min aiib baabu maasha sha-yu baabkan u baab yahay yukrahu la naca ama la karaahiyaysto lilnisaa'i dumarka oo min aiibi catar ah catarka noocyo dumarka ama hab dumarka inay u cataraystaan aan loo ogolayn oo la necab yahay ama la karaahiyaysto ayuu baabkan u baab yah weyaan waa xaalada iyo meelo gooni ah inay catarka meelo gooni gooniya iyo xaalado gooni gooniya ay marsato ayaa la nacaya oo la diidaya weyaan xadiidka shan kun boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid xasana qaala alimaam nasai cala akhbarna ismaaciil bn mascuud aljaxdari waahiqa qaala xadaana khaalid ibn xasan ujaymi waahiqatu habt qaala xadaana haabit wahuwa ibn cumaara ibn camaara alxanafi wasaduuqun fiih liin can hunaym ibn qays almaazini waahiqa can ilashcari cabdillahi bn qays alashcari saxaabiga jaliilka ahaa oo qaariga ahaa oo nabigeenu ku yidhi calayhi salatu slam laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri ali daawuud qaala wuxuu yidhi abcabdullahi ah, bin qays alashcri abu musa alashcri weyan waa bin qays qaala wuxuu yidhi abu muusa qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal l slem ayuma mra'atin haweeney haweeneydii istactarat iscadarayso oo iscarfiso oo fa marad kadibna soo marto calaa qowmin dad soo marto liyajiduu inay helaan oy dareemaan oy carfiyaan min riixihaa carfoonteeda iyo uduggeedii ay soo udgisay fa hiya iyada zaaniyatun waa zaaniyad ayuu nabigale sala allahu calayhi waali wasalam haweeney kasta oo catar inta isku soo dhoobtay kadibna magaaladii soo martay dad u timid kadibna waxaa weeyaan inay arfoonteeda helaan awgeedna u yeeshay waa zaaniyad waxaa la too ah xitaa gurigeeda haddii lagu soo booqdo rag ajaanib ay ku soo booqdaan kadibna majliskii ay fadhiistaan oo intay catar iska soo buuxiso kadibna ay soo ag fadhiisto ama soo dhex muxuu aha marto ayadna waa la mid qolo ayaa la yidhi qowm qowm weeyaan nabigeena saasuu leh alayhi salatu slam zinadii marka tii oo farjigaheed maahan waa zinadii alcaynaani tasniyaan wa zinaahumaa annadar sidii oo kale weyaan walyadaani taniyaani wazinaahuma albadshu dembi ayay ku dhacday ayuu nabigeena cadayna sal allahu calayhi waali wasalam marka dumarka inay ka digtoonaadaan inay catar iska soo buuxiyaan kadibna suuqyada ay la soo maraan waa khatar mararkaa liftiyada qaar haddii aad gasho oo qof dumar ah ilaahay u qadara in muxuu ahaay hortaa uu ka soo baxay waad khatar mararka qaar way dhici umana badna oo alxamdu lilah inay aad isu soo carfiyaan dumarka uma badna laakiin qaar waxaa jira ay dhaqan u tahay inay saa sameeyaan qaarkood ma fahamsana oo sharciga wuxuu ka qabo maba ogsoona uma yaqaana inay xaaraan tahayba caadi ay u arkaan qaarna waxaa weeyaan way ogsoon yihiin laakiin hawadii naftoodii hawadii naftoodii iyo shaydaankii ayaa taraaray oo ka qaalib noqday marka waxay samaynayaan ma lama socdaan weeyaan waa ina la-yihiin baab iqtisaa'il mara maraata weynid inay qabaysato min aiibi catarka ay ka qabaysato ayuu baabkan u baab yahay haweenaydii catar haddii ay soo iscatariso oy mxu ah barfuun iyo catar iska soo buuxiso inay ka qabaysato haddii ay bannaanka aadaysa ayuu baabkan u baab yahay xadidka shan kun boqol iyo toddoba-iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa al abarna moxamed bn ismacil ibn ibraahim alasidi waaiqa ibnu colaya ayaa dhalay qaala xadaana sulaymaan ibnu daawuud ibnu caliy ibnu cabdilaahi ibnu cabaas alhaashimi البغدادي واثقة جليل فقيه قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي واثقة حجة تكلم فيه بلا قادح قال وxuu إبراهيم سمعت waxaan ka maqلay صفوان بن سليم ayaan ka maqلay صفوان بن سليم المدني واثقة متقن عاaبد رuمن بالqدر ولم أسمع كama aan mqلin min صفواaنa صفواana kama aan mqلin غayرh xadيiثkan xadيiثan anhayn kama aan mqلin oo halka xadيiثun baan yuxadid isagoo ka warramay ayaan ka maqlay can rajuli ah. nin oo iqatin iqaah nin iqaah waa mubham rajulkaas alxaafid ibnu xajar calayhi raxmat ullahi wacala jamiic ruwaat ayaa wuxuu leeyahay nin qofka mubhamka ah waa cubaydullahi ibnu caasim oo daciifka ahaa oo taqaneen cubaydullahi ibnu caasimka a taqaneen ya oo daciifka ahay weeyaan laakiin ninkuu ka wari marka cubaydullahi ibnu caasim wuxuu ka wariyey nin la yidhahdo cubayd oo mawla abi ruhm ayuu ka wariyey mawla abi ruhmigaas oo mxua cubaydka ah ninkaa ree eh, bani ruhm amaba aala ruhm ahay ibnu ruhm uu yahay muxuu ahaa mawlaha min acla uu yahay waxaa weeyaan ibnu xibbaan iyo cijli ayaa yidhahdeen waa kow isaga marka culays badan ma lahan laakiin caasim caasim waxaa weeyaan waa daciif laakiin caasim keligiis ma warinin mutaabacad ayuu leeyahay oo ibnu ruhmi dad kale oo badan ayaa kamaa fii almusnad wakhayrihi ayaa ka wariyeen weeyaan wa calayhi marka xadiidka sida ayuu saxiix ku noqonaya qaala samictu safwan ibnu sulaym walam asmac min safwan hayrahu yuxadiثu can rajulin iqatin can abi hurayra cabdiraxmaan sakri dawsi raawiyat alislaam qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam idaa kharajat ilmar'atu weynada ay u baxda ila almasjidi masjidka ay idaa araadat اlkhuruuj weeyaan markii inay baxdo ay damacdo weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum min الsalaati faqsiluu wujuuhakum oo kale weeyaan ida aradtum alqiyaama ila salaat markaa salaad inaad u istaagtaan aad damacdaan oo inaad dukataan rabtaan weysaysi weyaan tan tanna waa sidii oo kale oo haweenayda markii ay muxuu ahaa ay masaajidka inay u baxda ay doonto ee faltakhtasil ha ka qabaysato min aiibi catarki kamaa takhtasilu min aljanaaba sida janaabada ay ugu qabaysato oo kale si fiican isaga dhaqda weyaan oo jirkeeda dhan ha gaarsiisa biyihii saasuu nabigeena leh sal allahu caleh tafsiirkeeda mid waa midka iska cado markay bixi rabta ila gurig markay haweenayd gurigeeda joogta khaastan ninkeeda iyo ay la joogta waxaa weeyaan way muxuu hagaajinaysaa moogta oo catar iyo howlo badan ayaa iska jiraan beryahanna waxaa soo baxay baa liha make up <laughs> make up soo baxayoo qaarkiisna uu laga yaabo inuu dhib weyn jirka u keensanayn qaarna imtixaan u yahay waxaa laga yaaba qofka jirkiis inuu kharibo oo xaaraanu saa ku noqdo oo adaaga iyo dararkaas uu keena oo xaaraan ku noqdo marka markaasoo kale marka ay masaajidka u socoto oy cibaadada ilahay aadaysa inay ka qabaysato ayuu nabigan amarku bixinaa macnahaas waa macno cad weeyaan macno kale oo ragga muxuu ahaa shuraaxda qaar ku fasireen waxay leeyihiin haweenaydi haddii ay baxdo oy bannaanka aado oy soo noqoto iyadoo waxaa weyaan catar marsan ayay baxday bannaanka ay aadday ummadiiyaa mxuuha soo wada mxuuha carfasatay carafteedii ama ka nuursatay insaxa tacbiir kadibna way soo noqotay marka iyada ha qabaysato sida qabayska janaabada oo kale ha u qabaysato dembi weyn ayay soo gashay iyada kow tan labaadna ummaday dembi badan gelisay oo muxuu ahaa zina inay sabab ugu noqoto ay muxuu aha ku sigatay amaba ayba laga yaabo inay dad zina ugu noqoto ila haweenayd haddii ay aad isu carfiso qofkii muxuu ahaa ragga ahaa oo qalbigiisa shahwadii balada ay ku dhacday waxaa dhici karta inay shahwada ku xambaarta inuu zino ku dhac ciyaadan bilah ilahan ka magalin subxaana wa tacaala alaa hada asaas marka laba arimood baa u qabaysato waa mido waxaa weeyaan dembiga isaga ka qabaysato oo weysadii oo kale way weysadii deeso muxuu aha dembiga ma nadiifinayn ha qodoba qodobka qodobka labaadna waxaa weeyaan qof zino ku dhacday ooba zino gashay camal yacni taana way ku fasireen lakiin macnaha adarka oo muuqda oo macnihi hore oo haweenayd haddii masjidka in ay aado ha qubaysato oo catarkii laga carfin lahaa haiska bixis weyaan meeabka waxyaabahan ay dumarka ay isku tulukeeyaanoo oo mid tii madoobayda intay wax isaarata wejiga iyo wax marsadaan ay iska dhigayaan wax aad la yaabays midab kale amaba waa ls muxuu nuurinayaa <laughs> insaca tacbiir waxaa weyaan gabadhii inta ayar ay eh, mxuu ahaa ay indhakuul suuniyadii iyo meelaha marsato indhihii mxuu ahaa haakada eh, jirkii mxuu ahaa kareemiye oo amaba caddayna amaba midabkii midib kale ka dhiga oo aad u furi iyo hawlo intaay marsato qaarkood waxay saarayaan wax boodhar caadi loo saariba loo toos loo saariyo waxaa weeye midibka xataa wa isbedelaya ya wiil yaraa laiska dhigi gabar yaraa laiska dhigi ah, hey beriga hore intaanan soo bixin muxuu mataqaanaan howlahay soo bixin waxaan ka maqli jirna culimmada naga iyo dadka akhyaarta markay wax fasirayaan dacas ayaa la isticmaali jiray habaabnimadan ku keena iyo arrinta aad sheegaysa dacas dumarka marka ay muxuu ahaa nooca ma is yara habayn rabaan da'dan ay ka yara daba timaado oo isku aadanayn ya oo markaas markaasay dacas hay dacasa marka saas loogu yara garaaci dacaskii lagu socdo mahaya isagoo dee nadiif waa koleybool marka dibna meeshu way soo yara bararaysaa marka waa isku yara aadi hadda laakiin waxay looma baahnaba haddakalemi waaa jir dhab baa lagu siina markiiba haddii inay bararto ararta iyo inay mxuu ahaa ay sinaad al rabay w kulli waa iska diyaar laakiin qaarkood imtixaan waxay leeyihiin dhib ay keensanayaan oo xanuunno khatar ah oo nacuudu bilah kansarka wi lamidki waxbay keensadaan darar ay leeyihiin haweenayda laakiin wax ziinada hoonan dhibaato jirkeed u keensanaynin gaalana isku shabahaynin banaankan ay la imaanaynin ragga muxuu ahaa iyo imtixaanka ajaanibta ay ku fidnaynaynin oo gurigeeda gudaheeda ziinada waxaa weeyaan dhibaato ma lahan wax ishkaala ma lahan awaman yunashau fi lxilya soo rabbi marin subxana watacaala yani sideedaba barbaarinta u horaysaba qurux ayaa lagu barbaariyaa oo waa noocaas sidaa weyaan haddii dumarka haddii qurux laga waayana iyadana waa isnacaysaa ciddii ay mxu ku xisaabtamaysa ama ku xisaabtamaysa iyadana waxaa weeyaan iskuma toosays marka waa in wax laisku yara aadiyo baabkaas waa baab loo baahany naam ya ani maxaan ku sheegay marka almadani waxaa weyaan iqatun muftin ha ha aiix axsanta kaas weyaan laakiin ninka la yidhaahdo muxuu ahaa ninka la yidhaahdo eh, ninka la yidhaahdo ii sheeg eh, ninkaan aan rajul la yidhi ninkaasa imtixaana oo cubaydillahi ibnu caasim noqona kaa mufti wey asanta axsanta mutqin aan dhahan ila marka hore waa mufti baabu nahyi reebid la iska rabayu baabkaan u baab yahay lilmarabad haweeneyda laga reebay an tashhada inay xadirto salaada salaada idaa asaabat اlbukuura haddii ay muxuu ahay bukuur isqiijiso unsi hadday unsato in muxuu ahaa ay ka harto waxyaaba la yaab kale waxaa weye unsiga annaga markaan soomaalinahay dumarku baa is umiye laakiin xitaa xilliga nabigeena calayh salaa slaam iyo xilliga saxaabada iyo carabta xataa haddaba noolba unsiga raggana way unsadaan laakiin waxaa kala duwan wa lagu unsani <laughs> ya kaasaa kala duwan dumarka unsigaan isku dardarka ah ay ku unsadaan laakiin ragga waxay ku unsadaan fooxi caadiga ma taqaanaan noocyo qaaliahaa jiro fooxa caadigahaa kadibna waxaa weyaan xitaa majaalista marka fadhiyada saa loo galo oo lahasaawi amaba la sheekayna ama artiqaadyada la joogay meelahaas iyo aroosyada iyo waxaa weeyaan unsigaas aadka qaaligu aho geed laga soo gooy ayaa muxuu ahaa lagu ridi kadibna saasaa ragga loo dhexmarini marka imaamadii wabaa la wataa mogta ragga inta badan saasaa la dhihiyo rag gar kalana garka hoos saas ay ka gelinaan oo mxuu ahaa oo isku yar aadinayaan <laughs> way ishaarayaan <laughs> aqiiqa yani fooxeenna caadiga ahay weliba aad nooc u sarreeya ee noocan isku dadara unsiga oo sankorta iyo catarkan furweynaha iyo ma aha noocaas ma aha waa noo imaan doontaa kanay rag ku carfsananka asaga ma ahan waa noo imaan doonaa insha allah tabaraka wa tacala xadiidka shan kun iyo boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiix qaala imamna sacad rabbana maxamed ibn camr ibn sarx abu taahir weeyaan qaala waa waa almisri waa iqa qaala ambana ibn wahab almisri waa iqatun cabdullahi weeyaane xaafidun caabid qaala akhbaranii makhrama ibn bukayr bn cabdilahi ibn ashaj waa saduuqun wariwaayatu can abihi wijaada wijaada waa taqaanaan wijaadada waxaa weeyaan qoraalka eh, taxamulka cilmiga qofka waxyaabaha uu ku taxamulo uu ku qaado markay culimmada qaybinayaan muxadisiinta waxaa ka mid ah eh, alsamaac alqiraa'a alijaaza soo maadan garan waxaa ka mid ah alwijaada wijaadada maxay ta marka waa anwaac badan wijaadada waxaa weeyaan aabbihiis kitaab uu qoray oo axaadiis isaga uu wariyey aabbihiis uu ku qoray ayuu markuu aabbihiis dhintay amaba dheeraaday kadib ayuu helay waana muxaqaqoo arrin sugan in aabbihiis fartiisii ay tahay axaadiistii uu wariyey ay tahay wijaado kaa weeyaan waa helitaan wuxuu helay wijaadadaas marka anwaacu taxamul ma noqoni mise ma noqonaysa oo mxua la aqbali mise waa maya waa masalo dheero culuum alxadiidi musطalaxa cilmigaas ayaa lagu bartaa weeyaan wa riwaayatu can abiihi wijaada wijaadada taa weeyaan waaye can abiihi aabihi ayuu ka wariyey aabihi waa taqaanaan waa cabdilahi ibnu bukayr ibn cabdilahi ibn ashaj oo iqaa can naafic mowla cabdilahi bn cumar qal wuxu abdilahi cumar kaana wuxuu ahaaday rasuul rasulka sala allahu alayhi waaali wasalam ma xadiikan ka boode haddii markaan bakuurku boday maxay ka qaban weydeen ya tallaabadaas intaa le warkaa qaaday ciddi <laughs> soo qabat ma la waayo bismi illaahi araxmaan araxiim waaya waxaan ku jirnay iqtisaal marati min aiib baabu nahyi reebidlis ka reebayu baabkan u baab yahay an tashada inay xadirta salaata idaa asaabat min albuquur buquur haddii ay marsato soo saa halkaa ma joogno xadiis an kun boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qal imam mxamed bn hisham ibn ciisa albaqdaadi almarsi waiq qala xadana abu calqama alfarwiy abu calqama alfarwi waa cabdulaahi ibnu muxamed alqurashi waa saduq qaala xadaanii yaziid ibnu khusayfa alkindi waa mawaiqa can busr ibn saciid almadani caabidun jaliil can abi hurayra cabdiraxmaan sakhdowsi qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu yih sal slam ayuma mra'atin haweeneyda haweenaydii asaabat asiibta bukuuran bakuuran unsi oo is-uumiso falaa tashhad macana alcishaa alaakhira cishaha dambe yaynala soo xadirin yani salaada cisha yaynan noo imaanin weeyaan qaala abu cbdiraxman wuxu la alama ogsooni axaddan qof taabaca ku raacay yaziid ibnu khusayfa ku raacay can busr ibnu saciidin calaa qowlihi can abi hurayra ku raacay maalkin waqad khaalafahu yacquub ibnu cabdilaahi ibnu ashaj rawaahu can zaynab alaqafiya laba arimood marka aan dul istaaga arrinta koobaad haweenayda inay cishaha imaaddo iyadoo bukuur soo isticmaashay lama ogola lama ogola cisha alaakhira ma la dhihi karaa haa waa la dhihi karaa cishihii hore ayaa loola jeedaa salaadda cashiyiga waa salaad maqhrib marka ishkaal ma lahan culays ma lahan culimo cisha al akhir lama dhihi kara wax dhaha yaa jir laakiin saxaabada nabigeena ayaa isticmaala marka warkaas xag iska dhig waa qodobka haweenayda marka maxaa looga xiray oo looga qayday oo loo yidhi cishaha ma imaan karto dhowr shay wa kan koobaad inta badan dumarka markii ay gurigooda joogaan salaada cisho ka hore inay is-uumiyaan ay u badan tahay xaaladda loo badnaayo weeyaan marka maadaama xaalad badan oo dhacaysa ay tahay in ka jooga la yidhahdo waa qodob qodobka labaad waxaa weeyaan xaaladda iyada ah hadday soo umiso waa mugdi waa habeen fidnadana inta badan waxyaabahaas oo maxduurka ah in laisku fidnooba ragii dumarba waxyaabaha aadka looga baqa habeenkia u badan habeenkii ayaa asal ahaan u badan inkastoo hadda maalin habeenba dee imtixaanka uu iska taagan yahay lakin habeenkii a u badan ila maalinta shaqa iyo waxbaa lagu jira waa la mashqulsan lakin habeenkii waa dhici karta marka labada qodob ayaa lagu cilaydin ayaa culimmada ay leeyihin wallahu aclam qodobka u dambeeyo oo ninka la yidhaahdo mxuu abdiamaan abu cabdiraxmaan anasaa'i uu leeyahay cid ku raacday ninka la yidhaahdo yaziid ibnu xusayfa inuu xadiidkaas musnad abu hurayre ka dhiga ma ogsooni inuu leeyahay arrinta ayada waxaa weeyaan eh, ishkaal ma lahan yaziid ibnu khusayfa waa iqa oo xujo ah marka inuu mxuu ahaa abu hurayre musnad ka wariy wax ishkaal oo ku sugan ma lahan weeyaan meesha culays kuma jiro wallahu aclam xadii an kun boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadii xasan saxiixa qaala alimamu nas alih abarnii hilaal akhbaranii hilaal ibnu calaa ibnu hilaal albahili arraqi wa saduq qala xaddaثana mucalla ibnu asad alcami albصri almucalim wahiqatu habt qala xadaثana whayb ibnu khalid albahili mowlahum mowlahum wahiqatu habtun tagayara qaliila fi alaakhir can moxamed ibni cajlaan alqurashi ikhtalaطat calayhi axaadiid abu hurayra waana saduuq can yacquub ibn cabdillahi ibn ashhaj almadani wahiqa can busr ibnu saciid wahiqatu jaliil caabidun jaliil can zaynab imra'ati cabdillaah zaynab binti mucaawiya ayaa la yihahdaa magacyo kalen waa loo sheegaa waa xaaskii eh, cabdullahi b mascuud waa reer aqiif <laughs> ninka xajaajaha tolkii hore ninka reer aaiif weyaan aaqafiya waa saxaabiya jaliila qaalat waxay tihi radi allah taala anha qaalat waxay tihi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam idaa shahidat haddii ay timaaddo ixdaa ku dhami diin salaata alcishaa salaadda cisha falaa tamasa tiiban catar iyo udgoon yayna taabana u dhawaanin saasuu nabigeen sal sl xadidka shan kun boqol iyo soddonaad waa saxiix qaala imam sal akhbarna asxab ibn arim xandali waa ibnu rahwey qaala ambana jariir ibn cabdilxamiid adabyi hiqatan saxiix alkitaab can ibn cajlaan haddana soo marna can bukayr ibn cabdilaahi ibn ashaj can busr ibn saciid can zaynab imra'ati cabdillahi ibn mascuudin radia allahu canhum qaalat waxay tidhi qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slem idaa shahida haddii ay xaadirta ixdaa kunna middiin alcishaa falaa tamasa iiban catar ya u dhowaanin axaadiista horun bay isku macno yihiin qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi anasaa'i weeyaane xadiiu yaxya wa jariir wlaa bisawaab xadiidka yaxya u wariyey iyo jariir ay wariyay ibna saciid alqataan weyaan kollayba saasay u noqotaa iyo jariir cabdilxamiid adabi ayagaa isku martabo weyaan labada waa taqaanaan ayaa awlaa bisawaab toosnaan ku habboon min xadiidi wahayb ibnu khaalid xadidka raddaan soo marnay wahayb ibnu khaalid uu warini kaas ayaa muxuu ah kaga habboon ayuu leeyahay toosnaan xadiid yaxya meesha kuma hayna xadiidka jariir waa noo imaan doonaa oo waa soo hayaa xadiidka jariir m waan soo marnay waa kan mxuu aan soo marnay waan soo marnay soo ma garan laakiin yaxya lama hayo meel dambe ayuu imaam sheegi doonaa laba boqol ziyada ayuu ku sheegi doonaa marka waxaa laga yaabaa alimaam anasai nuskadan rag nusaaqdahay inay xadiidkaas iyo sanadka u dhacay oona soo gelina laga yaba wallah aclam waaya xadiid an kun boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiid صaxiix qala imam nas akhbaranii axmed ibnu saciid ibn yacquub alximsi waa saduuq qala xadaثana cuثmaan ibnu saciid alquraشhi iqaة caabidu weeyaane qala xadaثana layث bn sacd اlmisri alfihmi can bukayr bn cabdillahi shaj wa iqa can busr bn saciid can zaynab athaqafiya radia allahu tardaha ana nabiy اllahi nabiga sl sl nabgen wuxuu yidhi ayutukuna midiin dumarkiyow kharajat baxdo ila almasjidi falaa taqrabanna iiban catri ay u dhowaanin weyaan xadidka shan kun boqol iyo labiy soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam ثiqة xaفid qal xadثna abu dawud ayaasi wa ثiqaة اkhtalat caleyh axaadiiث waxaa weeyaan halia fi axaadiiثda halia fi axaadiiث qala xadaثna ibrahim بn sacd ibn ibrahim الquraشhi wa ثiqaة xujaة tukuli ma fi bila qaadix can muxamed ibn cabdilahi الquraشhi waa maqbul can bukayr bn cabdilahi shaj can zaynab الثaqafiya imraأaةi cabdilahi bn mascuudi radي اllahu canha وardaaha wradia اllah can cabdillahi bn mascuud wradia allah can jamic saxabati rasul lah sl slm wraxima allah jamic aruwaat ana rasul rasulka sal sl amara wuxuu faray an laa tamasa aiiba catar mayna taabanin ida kharajat haddii ay u baxda ila alcishaai alaakhira ay ida araadat haddii ay doonta alkhuruuja ila alcishaa weeyaan markay doonto cishaha dambe ama salaadda cishan inay aado inay catar u dhowaanin salaadihii kale ma loo gelaya waa maya laakiin tan ayaa dadka ay u badan yihiin ama sii khatar badan macnaha oo nocaas weyan wallah aclam xadيث شhan kun boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadيث صحيح qال imam أخbarna abu bكر بن علي abu bكر بن علي وأحمد بن علي wa ثiqة xاaفظ qال xadثna maنصور بن أبي مزاحم التركي التركي ثiقة qال أنbاna إبراهيم بن سعد haddaan soo marna can abihi abihi oo sacd بن إبراهيم الqرشhi labadaba weeyaan وثiqة فاضل cاabد عن محaمد بن عبد الله بن cمر بن هiشام الqرشي waa مqبول عن بukير بن عبد الله شج عن بsر بن سعيد عن زينب الثقفية أna رsuل رsulka صل سلم qال رsulkan wuxuu yidhi ida kharajat ilmarأatu haweeneed haddii ay u baxdo ay ida araadat اlkhuruuj ila alcشhaa salaada alaakhira ee dambe falaa tamasa iiban catar yayna taabanin xadiidka shan kun boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiix maa qabla xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya maxaa yeelay waa lagu jiraa waa wax udga udgoon albukuur naam amaba qiiq ha kugu gala carfoonaanta amaba jirka mari ama isku buufi muadihi waa catar weyaan waa udgoon waaya xadiidka an kun boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadis ma qabl qala imam sbna yusuf ibnu saciid almasisi watiqatun xafid qala wuxuu yidhi balaqanii ay soo gaari can xajaaj ibn maxamed ilacwar waiqa yani balaqanii haddii ay dhacdo marka dhexdu waa lagu jira mujadan meesha waxaa ku jira inqiaac baa ku jira xadiidka marka xadiid saxiix ma noqonayo lakin saxiix ku noqonaya xadiista hore isku macnaha hayeen waaye balaqani waxay soo garay u yidhi yuusuf bn saciid can xajaaj ibn alacwar can ibni jurayj cabdimalik weeyaane ahbaranii inuu ii warramay inuu yidhi ziyaad ibnu sacdin alkhurasaani iqatun tabt can shaabi zuhri can busr ibn saciid almadani iqatun jaliil can zaynab aaqafiya qaalat waxay tihi zaynab aaqafiya saxaabiyaddaas qaala wuxuu yihi rasul rasulka sal sl idaa shahida haddii ay xadirta ixdaakuna midiin asalaad salaada falaa tamasa tiiban catar yayna taabanin qaala abu cabdiraman wuxuu yhi wahada xadiidkan hayru maxfuudin min xadiidi abi hurayra ra'yiga wuxuu la qabaa mujada hore ayuu sii wadaa wallah aclam ah, baabulbukhuur eh, unsiga ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun boqol iyo shan iyo soddon waa xadis qaala alimaam nisai aleh ramat lla axmed ibn camr ibn sarx abu aahir almisri iqa qaala anbana ibn wahb wa iqة xaafid caabid qaal abaranii mahrma ibn bukayr bn abd lahi bn ashaj waa saduuq riwaayatu can abihi wijaada wijaadadana sharxayna weeyaan can abihi abihi waa iqa can naafic mawla cabd lahi bn cumar qaala wuxuu yidhi naafic kaana wuxuu aday ibn cumar cabd lahi bn cumar ida stajmara markuu uunsada istajmara wuxuu ku uunsan jiray bil maxaa idin qoran luwati mise aluwati bifatxi alalif الهمزة نعم ألوة ألوة لبضا مقدنين أحسن ساسا صح ماشا أ يا قرن بالألوة ألوة ألوة وحويا وجيتك أن هذا كهاليني وجي محمد فوح عادي أه oo geedaha laga soo gooyo oo weliba laamanah laan ah hadda markaad muxuua xarameynka tagtoo kale waxaad arkaysaa bahal isku daboolan oo blastic amaba bir ah ayaa lagu siini markii aad fog siiso waxaa weeyaan geeda yaryar ma garateen oo la jarjaray ayaa dhex yeela wax kaloo ku jira lama laa unsi qasamu walaa fulaan kuma jiraan marka halka xabaad ku rido unsigana allaahu akbar waxaad la yaabaysaan waa adduunka wax la arkayba maahan carfoonka iyo wax ku jira iyo sidaa weeyaan waaya aluluwada marka waa saasoo kale waa laan carfoon ayra muطraatin aanan wa ka lagu darin ma arkaysaan waa laantaas arfoon aan wa ka lagu darin laakiin midkaan hadda unsiga caadigaoo dumarkeenna ay isticmaalaan oo guryaha yeelo kaas waxaa weyaan waxyaabo aad u badan ayaa laisku daray ataro kala duwan sonkor wamaa ilaa daalik wax badan baa laisku qasi waa wax qasan kaas isaga ma taaban jirin mujadan waa meesha marka in kaga soo bixi kartaa in xataa bakuurkii aad kal leeyahay qayb rijaali qayb nisaa'i rag sidii catarkii oo kale ataan ka hadlayn ragga eh, eh, iyo dumarka inay kale leeyihiin minkaga soo bixi kartaa waa mumkin wallahu aclam waaya ida istajmara hadduu unsada istajmara biuluwati eh, geedkaas ulugaha loo yaqaano ayuu ku unsan jiray hayra muطlatin wax kale aan lagu darin ay lam yukhlad wabikaafuurin kaafuurna waa isticmaali jiray kaafuurka marka haddii aad maqashaan geedkan ma taqaanaan alwaaxda laga sameeyo oo dhadheer oo baxarsaafka loo yaqaano kaafuurka kaa weeyaan meel kale u raadinina haddii aad kaafuurkaas calayntiis ka soo siiso ama geedka asaga baxrisaafka aad soo jarto ood kadibna aad intaad jebis amabasa aad san ka saarto maa shaa allah waa wax aad la yaabaysa weeyaan waa xanjo caadi ah sida xanjadii ayuu muxuu aha usoo udgi oo bikaafuurin kaafuur oo yadraxuhu uu ku dara maca aluluwati uluwadiina haddii wax un lagu daraana kaafuurkaas ayuu ku dari jiray labada waa laba shayoo organica ama abiici in sax tacbiir uma kadibna qaala wuxuu yidhi haakada sidaanbaa kaanuu hadday yastajmiru mid u uunsada rasuululah rasulk ale sal allahu calayhi waali wasalam imam muslim ayaa xadiidka soo wariyey la socda marka nabigeena alai slam uusan jiray laakiin wax laisku dardarmaya ama ulwada ama kaafur iyadoo lagu daray bes sidaa weeyaan baabu lkaraahiyati karaahiyad ayuu baabkan u baabiyey linisaai dumarka fii idhaari اlxuliyi inay xuliyiga quruxdooda waxyaabaha isku qurxiyaan inay bannaanka keenaan wadahabi ilaahay subxaana wa tacaala allah subxaana watacaala markuu ka hadli arinta ayada ah, muxuu leeyahay walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha aayadda kale walaa yubdiina ziinatahunna ila libucuulatihinna o aabaaihina oaabai bucuulatihinna o abnaihina o abnaa bucuulatihinna haakada ila aakhiri alaaya marka idhaarkaasaa la diidaya bannaanka in la keeno alkaraahiyatu nicid iyo diidma la diiday linisaa dumarka loo diido fii idhaari alxuliyi waxay isku qurxiyaan bananka inay keenaan wadahabi dahabkii xuliyiga marka dahabka uu soo gelay laakiin dahabka xooga la sii saari isagaa moogta ugu qurux badan inta hadda aadka loo yaqaano ama ugu qaalisan qayba laakiin aad ugu qaalisanaa jiro xadiidka eh, an kun boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai ala akhbarna wahab ibnu bayaan alwasiiطiy iqat caabid qala xadana ibn wahab cabdilahi wayaani qaala ambana camr ibn xari alansaari mawlaahuma iqatu faqihun xaafid ana aba uhaana abu cushaana waa xay xay ibnu yumin almisri waa iqa ah, huwa almucaafiriy weeyaan xadada wuxuu sheegay annahu isaga eh, samica inuu ka maqlay cuqbata ibnu caamir albadri saxaabiga jaliilka ah bader kama qaybgelin culimadu leeyihiin laakiin bader ayuu degay yuhbir isagoo ka warramay anna rasul rasulka sal l slam kana rasulka inuu ahay yamnacu mid u diida ahlow reerkiisa iyo xaaskiisa alxilyata waxyaabaha laisku qurxiyo oo dahabkii wix la midka ah iyo war xariir buu u diidi jiray yaquul wuxuu dhihi jiray in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna kuwa jecel xilyaة اljannati jannada quruxdeeda waxyaabaheeda laisku qurxiyo iyo waxariiraha falaa talmasuu ha u fi dunya addunyada haugu dhawaanina meeshaan marka imaamka baabka u baabaystay bannaanka in la keena diidme la diiday ayuu ka dhigay meeshaana xadiidkan maxaa ku qoran nabigeenna cala sla slam oo diiday dumarkiisa iyo reerkiisa u diiday inay catarka marsadaan cafwan inay eh, waxyaabahan laisku qurxiyo oo dahabkii wix la ay qaataan haddii ay aakhira ay rabaan inay taabtaan imaamka marka madhabkiisa waxaa weeyaan wuxuu nabigeenna ka hadla calayhi salaatu wasalaam baabkanoo dhanna hoostiisa imaana oo wax bannaanka la keensado wuxuu nabigeenna leeyahay u dhowaanina intaad xirataan bannaanka la aadino waxaa weeyaan yan muxuu ahaa raggii ay arkin weeyaan laakiin gurigiinna ishkaal ma laha halkaasu imaamka la aaday culimada marka masaladan aad baa la iskugu khilaafay saaxib dakhiirat alcuqba calayh raxmat ullah sheekheenni oo mar dhow naga dhintay ilaahay jannahaasi subxana wa tacala firdows acla qabriga allah waasiciye waxaa weyaan wuxuu leeyahay arinka isaga waxaa weyaan waa xuliyigii dahabka aanan zakada laga bixinayn oo sheekha wuxuu qabaa in xuliyiga dumarka ay iranayaan zakada inay gelayso oy zaka ka waajibi haddii nisaab uu gaaro saasuu qabaa oona xawlka uu ka soo wareega masaladan waa masale khilaaf waa garanaysaano dumarka dahabkii dharka waxyaabaan isku qurxiyaan dahabka iyo la midka aad muxuu ahaa gaaro sanad ay ka soo wareegto sidoo kalena waxaa weeyaan nisaabkii siddeetan iyo shan gram uu gaaro dahabkii akma ku waajibs kuma waajibaysa imaamku muxuu qabaa ama shaarixa kitaabka muxuu eh, qabaa saaxib dakhiirat اlcuqba inay ku waajibayso dad badanoo muxuu ahaa eh, mutaqadimiin iyo mucaasiriinba way qabaan qaar muxuu ahaa culimadan waxay qabaan may inay ku waajibayn haddii marba eh, gabadha ay xiranaysa laakiin midna iskuma hayo midkaan inta la aruursado la bangiyaysto oo daasada laga buuxsado maarate oo iska yeela asaga o xirasho loo dhiganin ka asaga zako waa ku waajibi waxaa weeyaan kanzi caadi waa waa bangi waa lacaga kan kugu jirto o kale waa kaasaga laakiin midkan ay xiranayaan ama maalin kasta ku taagnaato ama munaasabada ha u xirato ama marmarna ha xirato marna ha waa kaas inaad ishkaal lahaynna culimmada in badanaa qabto qofkii min baabi tawaruc isagoo xalaal marasho raadini iska bixiyana waa u khayr badanta wallaahu aclam xadiidka an kun boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadii daciifa qaala alimamu nas cali rafana cali bn xujr waiqa qala xadaثna jrيr bn cbdilxamid الضbi can mansuur bn muctamir xa وأخbarna mxamed bashاar bundar wyan qala xadaثna cbdالرحman mahdi wa imamka qala xadaثna sufyan thawri can mansuur bn muctamir can ribciy bn xiraash alkhaطafani iqaة caabid khadrm can imraati haweenaydiisu ka warramay caaw muxuu ahaa rag badan ayaa haweentood wax ka waran cabdullah bin scuud waxaan soo mari jirin can imraati haweenaydiisa waa maqbuule eh can ukhti xudayfa xudayfa ibn اyamaan saaxib sir rasul lah sal slm walaashii oo la yihahdo faatima bint اlyamaan oo saxaabiyadda ayay ka warisay qaalat inay tihi khaabana waxaa noo khudbeeyey rasul rasulk sal slm ayaa noo khudbeeyey oo faqala rasulkan wuxuu yidhi alai sl slam ya macshara nisa dumarow ama lakun miyayna idin sugnayn fi lfidati fidada maa taxallayna waxaa isku qurxisaan fa fidaa isku qurxisaan ma helaysaan ama fidada soo idinkuma filno ama inahu ama inahu mia laysa mahn min imraatin haweeney taxallad isku qurxi dahaban dahab isku qurxisa oo tudhiruhu bannaanka soo dhigto ilaa haddii ay samayso cudibat bihi waa lagu cadaabi saasuu nabigeen sal sl imam nasaai marka meeshu ujeedaano tudhiruhudaas ayuu ku dhegay xadiidka lakin waa daciif xadiidka shan kun boqol iyo siddeed iyo soddonaad waa xadid daciif isna qaala alimam nasai akhbarna محمد بن عبد الله السنعاني وثيق قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حد قال سمعت منصورا ابن معتمر ويان يحدث كورمي عن ربيع بن حراش عن امراتي وين عن اخت حذيفه قالت waxay tiri اخت حذيفه وفاطمه خطبنا وحن ناخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر ama lakun miya idin sugnayn fii alfidat fidada maa taxallayna waxaa isku qurxisaan fidadaas oo idinkuma filno oo qurux idinkuma filna iyo xaraga ama inahu miya laysa mahani min kuna idinka imra'atun haweeney taxallaa dahaban dahab tuxalla miya lagu qurxiyo dahaban dahab oo tadiru weliba bannaanka keento ilaa haddii ay keento cudibad bi waa lagu cadaabe tuxalla miya ku qor mise taxalla bidami ta xadiidka isna waa daciif شhan kun boqol iyo sagaal iyo soddon xadidka waa daciif isna qaala imamuna sacid akhbarna cubaydillah ibn saciid astarqsi waa iqaة suniyan mamuun gorbaan oga dambaysa waa kala goonay qaala xadaana mucaad ibn hishaam adastawaa'i ayaa dhalay wa saduuqun eh, rubama wahim qaala xadaanii abi abi suhaysham adastawaa'i waa iqatun tabtun rumiya bilqatl can yaxya bn abi kaiir waa iqatun tabtun yursal yudlis qaala xadaanii maxamuud ibn camr alansaari baquul ana asma bint yaziida alansaariya saxaabiyada xadaatu waxay u sheegtay xadaatu waxay u sheegtay ana rasul rasulka al sal slam qaala rasulka inuu yidhi ayuma amratan haweeney haweenaydii haweenaydii taxallat isku qurxisay yani biqilaadatin yani kuul isku qurxiso oo min dahabin dahaba jucila waaa la yeela amaba waaa lamid silsilad waa lamide jucila waaa la yeela fi cunuqa qorteeda midluha iyadoo kale min naar naar ayaa la yeelaa lakin xadidku waa daciif wayu marabtin haweenaydi jacalat yashfii duunaha dhegteeda khursan dhagadhago oo min dahabin jacala allahu alla weyn wuxuu yel caza wajal fii duunaha dhegteeda milahu isagoo kale oo khursan oo dhegdhaga oo min naar naar yowm alqaamati maalinta qiyama lakin xadiidka muxuu yahay waa daciif laa taquumu calayha alxuja haddii xataa waa xadiis kaloo ansaxday aan aadnana waa tan aanan zaka aan ka bixinaynin amaba bannaan keenayso ragga ku fidnaynaysa weeyaan wallah aclam xadiis shan kun boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas cubaydillahi bn saciid asaraqsi qaala xaddatana mucaad bnu hisham adastawaa'i waa saduqun rubma mawafin qala xaddatani abi wa hisham adastawaa'i can yaxya ibn abi kaiir waa sanadka hore qaala xaddatani zayd zayd ibnu salaam ibnu abi salaam mamtuur alxabashi ah, ninkaas ayaa muxuu ahaa waa iqah ayaa awowa miya mhm. ama adeer abu ah can abi salaam abu salaam waa mamduur alxabashi wahiqat yursil can abi asma abu asma alraxabi wa camar ibn marhad wahiqa ana hawbaan mawla rasuuli اllahi sal sl nabigu wuxuu lehy alayhi salatu slaam waraximahu waradia allahu canhu arda waraxima jamiicu rawat xadada wuxuu sheegay qaala wuxuu yidhi jaaءat waxaa timid mintu hubayra hubayra gabadhiisaa timid waate ilaa rasul u timi sal sl muhim maahan gabar hubayrin la yidhah u dhalay ayaa nabigu timid calayhi salat slaam wa fii yadiha gacanteedana fataun fataun mis fatun maxaa idiin qoran fataun waxaa weeyaan eh, katun weyn ama fargashi weyn ay khawaatimu dikhaam fargashiya waa weyn fargashiga qaarkood a marka halkaan farta dhanba dabooli oo aad u weyn oo saas intaa leeg ayay muxuu aha sidataa kow fa qaala wuxuu yidhi qaalada ayaa iskala qaaladan waxaa iskale hishaam adastawaa'i ayaa iskala wiilkiisii mucaad ayaa iskala mucaad ibnu hishaam adastawaa'i ayaa iskale weeyaanoo arrinka ayaa noo cadday <laughs> waxaa noo caddeeyey saaxib almuxalla ibnu xasmi الظaahiri raximah اllah raxmatan waasica ayaa noo cadeeyey waraxima jamiic اruwaat faqaala wuxuu yidhi mucaad ibnu shamad istawaayi kada arin saa iyada oo khawaatimu dikhaamta ah ayaa fii kitaabi abi aabbahay kitaabkiisa ku qornayd aan ka helay waaya ay khawaatimu dikhaam fargashiyo waaweyn wuxuu yih rasul rasulka sl slm yadrib yaddaha gacanteed inuu muxuu ahaa ul ku dhufto fa dakhalat calaa faatima faaima binti rasuulilah ugashay sal slm tashkuu ilayha iyadoo u sheeganaysa ka sheeganaysa alladii arrinka sanaca ku samey biha iyada rasul rasulka ku samey nabigay ka dacwoonaysa arrinkii ku dhacay ka sheegani gabadhiisa <laughs> u sheeganaysaa nabigeenna calayhi salaa slaam fantazacat faatimatu faaimo waxay mxuu ahay kasoo siibtay iska soo siibtay silsilatan silsilad oo fii cunuqiha oo min dahabin dahabbay rab iska soo goyso weyaan iska siibtay ama wajartay wa qaalat waxay tihi haadihi tanayto dahabkan silsilada ahdaha ilaya waxaa ii soo hadiyey abulxasan zawjkeeda weyaan abulxasan cali bin abi aalib radi allahu ta arda fadakhala rasul nabiga alla ayaa soo galay wasilsilatu silsiladan fii yadiha gacanteeda ku sugan tahay faatimo silsilada gacanta ugu haysa ayuu nabiga soo galay alah sla slam faqala rasulkan wuxuu yidhi sal slam yaa faatimatu faaumay faatimoy ayaquruki miyuu kukadina miyukukadini an yaquula annaas dadka inay yidhahdaan miyaad ku kadsoomaysaa yani oo ku kadini ibnatu rasuulilah nabigaal gabadhiis in lagu yihahdo muxuu ahaa kor lagu qaada bintaasa ku kadini ood ku kadsoomaysaa ha ku kadsoomin waa nabi maxamed aala dhalay ha ku kadsoomin calayhi salaatu wasalaam wa fii yadiha gacanteedana silsilatu min naar gacanteedana ay ku sugan tahay silsilad naara wa fii yadiki yay u qoranta wa fii yadiha gacanteeda ay kusuganta silsilatu min naar wa fii yadiha ma ku qoranta ah, he wa fii yadiha kulliga saas weyaan wa fii yadiha faatima gacanteedan ay ku sugan tahay silsilatu min naar in lagu yidhahdo waa faatima oo ina rasuula sala allahu aleh wasalam oo dadka imada ay kor ku qaadaan gacanteedana faatimada ayada ah oo laga hadlina ay silsilad naar ay ku jirta mukahaas miya muxuu ahaa ay ku kedin iska ilaali uma kadibna kharaja wuu baxay nabigana sal slam walam yaqud ma fariisanin aarsalat faaimaaaima waay u dirtay bisilsila silsiladii ila suuqi suuq ay u dirtay in la soo gado fabaacathaa way soo iibisay oo iska sii gaday weyaan washtarat waxay kusoo iibsatay biamaniha silsilada lacagteeda hulaaman wiil oo addoon weyaan wa qaala maratan cabdan addoon weyaan wadakara kalimatan macnaaha kelimad macneeda ay sheegtay ama wadakara wuxuu sheegay raawigii kalimatan kalima macnaha macneeda u yahay factaqatu way xuraysay addoonkii ay silsilada kusoo gaday xuraysay liwajhi illah caza wajal faxudia bidalika arrinkaasaa nabigeena loo sheegay calayh slat slam faqala wuxu yidhi alxamdu lilah allah ayaa mahadsan aladii allahaaso anjaa faatimata faatima ka koriye min annaar naar ka kori weeyaan mawjadan arrinkan marka culimada qaar waxay leeyihiin dahabka marka hore lama ogoleen raggii dumarba looma ogoleen kadibna tii rag mxuu ahaa raggii weli waa sidii dumarka laakiin waa la nasakhay intaan la nasakhin ka hor ay qaar leeyihiin qaar waxay leeyihiin waa zakaada aan laga bixinayn qaar waxay leeyihiin waa haddii bannaanka la dhigo lagu xaragoodo wallahu aclam xadiidka an kun boqol iyo kob iyo fartanaad waa daciif qaala imam sulayman ibnu slm albaliy waa iqa qaala xadaana nadr ibnu shumayl waa iqatu tabt qaala xadaana hishaam adastawaa'i weeyaan can yaxya ibn abi kaiir can abi salaam can abi asma can tawbaan intaba soo marnay qaala wuxuu yidhi tawbaan jaatu xatib bintu hubayra hubayra gabadhiisa ilaa rasul ui sal slam wa fii yadiya gacanteedana fatxun fargashiyo weyn ay ku sugan yihin oo min dahabin dahab aw khawaatima fargashiyaal dikhaamin ee weyn naxwahu xadiidka hore oo kale weyan agga macnaha iskaga dhow yihiin naxwahu hadduu yidhaahda xagga macnaha weyan macnaha iskaga dhow yihiin milahu hadduu yidhahdana waa isku matni yani wax ay ku kala duwan yihiin laba arka weyaan xadii شhan kun boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadii daciifa qaala imam bna isxaaq ibn shaahin alwasiti wa saduq qala xadaثna khaalid ibn cabdilaahi ibn cabdiraxmaan alwasiti iqatu tabt can muطarif ibn طريف الxاrثي wa ثiqة فاضل xa xadiidku taxwiil imaamka calيh رaxmat الlah وأنbana أحmed بن xرب الطائي wa saduq qala xadaثna أصباط ibn محamed الquraشhi ثiqaة ضucifa في الthawriي can muطرف can abi jahm abuljahm sulaymaan ibnu jahm alansaari waa iqa can abi zayd abu zayd waa majhuul majhuul wey xadiiska saasu daciifu noqday can abi hurayra radia allahu tacala anhu ardaa qaal wuxuu yidhi abu hurayra kuntu waxaan ahaa qaacidan mid fadhiyo cinda nabi nabigti ayaan fadhi sal slm faatatu imraatun haweenay ba u timid faqaalat waxay tii ya rasul rsulka allow siwaarayni min dahab ay aalbasu ma xirtaa siwaarayni laba jajimood oo min dahabin dahab ma xirtaa oo ma ii bannaan tahay su-aashaasa weydiisay qaal wuxuu yidhi siwaaraani min naar ay huma iyaga siwaaraani waa laba jijimood oo min naari naara weeyaan saasay noqonayaan xaaladda war kale ma yeelo haddii aad xirato qaala wuxuu yidhi wa kaana calayha waxaa dusheeda ahaaday oy sidatay siwaaraani laba muxuu ahaa jijimood oo min dahabin dahaba faramat bihimaa way tuurtay mise waan ka booday qaalat waxay tihi ya rasul rasuulka low awqun طوq oo min dahabin dahab ayaa mxuu ahaa ma xihan karaa huwa طawq min dahab maxaa idin qornas طawqaas waa wax mxuu ahaa duubsan ama ku wareegsan weyaan ya silsiladii ku wareegsanayd miya naam ya ah, laga yaaba wallah aclam aan hubino awqun min dahab yani awq dahab ah isaga ka warran qaala wuxuu yidhi awqun min naar huwa awqun min naar weyaan qaalat waxay tidhi qurtayni min dahab laba eh, dhagadhaga oo dahab ahna bal ka warran ayaga xaalkooda qaal wuxuu yidhi qurayni min naar weeyaan huwa huma humaa aw talbasiina qurayni min naar qaala wuxuu yidhi wa kaana caleyha waxaada siwaaraani laba jijimood min dahabin farabat bihima way tuurtay qaalat waxay ya rasul rsulka allow ina almarata haweenaydi idaa lam tatazayan haddii ayd isqurxinin lisawjiha ninkeeda salifat way ka macno beeshaa cinda waqtiisa waana dhab xaqiiqo wa haddii haweenayda ay isqurxinin ninkeeda agtiisa qiimo kama yeelanaysa waxaa la mid ah ninka dus isqurxinislaantiisa agteeda muxuuha qiimo kama yeelanayo dumarka bas ha u malaynina ibnu cabaas muxuu leeyahy innii uxibu an atazayana lizawjatii kama uxibu an tatzayana hiya lii aw kama qaala radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi maa yamnacu maxau diidi ixdaakuna min diin an tasnaca inay samaysato qurtayni laba dhagadhago oo min fidatin fida ah uma kadibna tusafirahu ay ku booraysa ama ku haruudayso bizacfraani zacfraan ow bicabiirin cabiir alafdu ibn xab xadiidka u dambey casharkeen insha allahu tabarak w taala caawa شan kun boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam rabic bn sulayman almisri waa iqa qaala xadaثana isxaaq ibnu bakr almisri waa saduq faqiih qaala xadaثanii abi abihi وbكر بن mdر المصري واثقة ثبت عن cمر بن حارث الأنصاري واثقة xاaفظ فقيه عن شhاب الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمiنين رضي الله تعالى عنه وارضاها وعن أبيها وعن جميع saحaبة رسول الله صل سلم ورحم الله جميع الرواة أن رسول رsulka صل سلم rأى وxuu arkay عalayha caiشha وxuu ku arkay maskatay dahabin laba jijimood oo dahab ayuu nabigeena ku arkay caaisha umulminiin faqala wuxuu rasul rasulka sal slam alaa ukhbiruki makuu sheegaa bimaa shay huwa isagaba axsanu ka wanaag badan min haada labadan jijimood dahabka wax ka fiican makuu sheega caishoy kow low nazacti haddii aad siibi lahayd kan oo kuwaan iska siibi lahayd oo wajacalti aad yeeli lahayd laba jijinood oo min waraqi wariqin wariqin oo fida ah uma kadibna safartiihima aad kadibna ku booroweysid ama ku kalaraysid bizacfaraanin zacfaraan kaanataa waxay ahaan lahaayeen xasanatayni laba aad u fiifiicanay ahaan lahaayeen macnaha marka taxriim meesha inaad ku jirin oo laga fiicanya ma arkaysaan hadalkaas ma taxriim baa laga fahma wax ka fiican aan kuu sheegi lahay wa kan xataa aad uma xumo wallahu aclam kow qaala abu cabdiraxman nasaai wuxuu yidhi raximah llah raxmatan waasica haada dariiqan hayru maxfuud wallaahu aclam mid maxfuud ah ma ahan weeyaan yacnii ariiqan ariiq laga fiican yahay wey saas ula jeedaa shaarixa raximahullah wuxuu leeyahay lam yadhar lii wajhu kownihi hayra maxfuud fa ina daahira alisnaadi saxiixun wa min afraadi اlmusanif sida muuqata oo daahirka ah waxaba yaraata qof daciif meeshaan kama muuqdo xitaa waxaa weeyaan wax ishkaal kama muuqdaan daahirka sanadka waxaa weeyaan waa muuqda laakiin alimaam anasai wuxuu leeyahay waa hayr maxfuud laakiin waa hayr maxfuud u dhahay wuxuu dhahay aad uma garan karno marka waxaa weeyaan ziinada iyo xiliyada iyo howlahaas waxaa weye in laga taxadiro oo waxaa weyaan wixii bannaanna lagu dadaalo wixii eh, aan bannaan in la ilaaliyo wixii bannaanna aan meelihii looga taragelin meelaha aan looga taragelin inaan la adin in waxaa wey laga taxadira ayaa loo baahan yahy hada wallahu aclam wsala allah waslm cala cabdi rasuuli mustafa